alamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaan ku guda jirnay jawaasimta ficilka mudaaric jasmisa wuxuu inoo tilmaamay sheekhu raximah llahu tacaala jawaasimtu inay laba qaybood tahay maa yejzimu ficlan waaxida iyo wamaa yejzimu ficlayn wax hal ficil jasmiya iyo wax laba ficil jasmiya waxaa halka ficil jasmiya waa shan arimood shantaa arrimood wuxuu u horreysiiyey dalabka dalabku in wax jasmiyana ama ficilkaa ka dambeeya ee la jasminayo saddex qowl baa ku jira jamaahiirtu ama madhab ljumhuur waxa uu yahay waana madhabka ay xoojiyeen ye waxa weeyaan in la idhaahdo adaatu shardi baa meesha ka go-an adaatu shardi ayaa meesha ka go-an oo muqadar ah iyo in la idhahdo dalabkaa jasminaya laba madhab baa ka bixiyo tacliilkay ku kala duwan yihiin madhabka khaliil iyo sibaweyhi lanahu yatadaman macna adaat shardi madhabka abu ali asirafi abu ali alfarisi iyo abi saciid asirafina waxay leeyihiin lanahu naaibun can cadaat shardi halkaasuu inoo marayay marka markaa isagoo dalab hormara baynu fahnay isagoo dalab hormaray ayaynu fahnay hadduu nefyi hormara ka waran halkaas cashur ka bilaabmaya walow kaana haddii uu yahay almutaqadimu kan hormaray nafyan nafyi haddii uu yahay aw khabaran ama khabar hadii uu yahay khabarkaasoo muhbatan la sugay lam yujzami lficlu ficilka la jasmin maayo badahu ay bacda almutaqadimi ka xagga hore maray dabadi ficilkii la jasmin maayo waxaynu soo marnay nawaasibta markaan soconay ficil mudaaric haddii nefi ka horeeyo ficilkaa mudaaricna ficla la xidhiidiyo maxaa waajib ah ficil haddii ka hormaro ficilkii mudaaric in fa lala xidhiidhiyo maxaa waajib ah lala xidhiidhiyo waa nafyi baa ka horeeya ficilkii mudaaric in fa baa gashay maxaa waajib ah in la nasbiya waajib de laa yuqda calayhim fa yamuutu min taasi waajib ayn haddee nafyu ka hor maro ficilkii mudaaricna uu fa wato maxaa waajib ah de mansuubatan kusoo mara in nawaasibtan kuso marna samayn de in la nasbiya waajib ahayd mansuubun bian mudmara wujuban bacda le fa sababiya haddaba halkan way kala duwan yihin ficilkii mudaaric maanta nafyi baa ka horeeya ficilkii mudaaric nafyi baa ka horeeya nafyiha ka horeeya ee fadina way dhacsan tahay fa'diina way dhacsan tahay sidii loo nasbin jiray loo jasmin maayo saxiix sidii loo nasbin jiray loo jasmin maayo ee macnuu wuu ka duwanaanayayo ficilkaa laska rafcinaya sababtu waa maxay lianna sixata aljasmi taktadii an yakuna saabiqu sababan ya jazmaha shardigiisu waxa weeyaan saabiqa hore inuu noqdo sabab kan dambana inuu noqdo musababkii hadda haddaad tidhahdid ka waran ma tatinaa tuxadithuna ma tatinaa tuxadithuna ma tatinaa noo iman maysid tuxadithuna xaalaad noo sheekaynayso way soo socotaa tusaale weya dee nefyi baaba ka horeeya soo ma muna nefyi ahayn laysa sababan litaxdiid marka imasho e, la-aantu dee ma aha sheeken kumuu imanba muxuu kuu sheeken maxaana la doonayey kan hore inuu noqdo sabab ka dambana uu noqdo musabab kii hore wuu anfoobey waa nafyi waa la waayba sow maa de dambe sabab muu noqonaya laa sow maa la jasmin maayo oan ma ifaandeen hadda maxaan idin idhi lianna sixata an yakuna saabiqu sababan jasmaha asixitaankiisu waa in uu wuxuu keensanayaa inuu noqdo ka hore ee saabiqii sabab imikana marka la nefiyo dee ma noqonayo sabab ma noqonayo soo ma maadaama oo sabab noqon waayey ka dambana uu ka dhalan waaye oo musabab uu ka noqon waayey jesma meeshii ma imanayo marka ficilkii mudaaric hadduu nefyi ka hor maro fa'diina ay dhahdo ha isku jesminin marka de waa intaa macnuu halka ficilka mudaaric markuu nefyi ka hor maro fa'na ay gasho aad ka nasbin jirtay way isdiidayin imika way kasoo horjeeda intaa masl fahne waxaa kaluu sheegu yidhi aw khabaran muhbatan ama khabar baaba ka hormaray lafdi khabara ka hormaray oo aan dalab ahayn khabar waa maxay waa wixii aan dalab ahayn khabar baa ka horeeya maadi baa ka horeeya mudaaric baa ka horeya mayna iska khabar ahayn kuwaas dalab kama horeeyo markaana la jasmin maayo de markaana he la jasmin maayo haddiuna lafdigu ahayn dalabun bilafdi khabar haddii aanu ahayn dalabun bilafdi khabar baan ka hormarin oo waa khabar muhbat ah taasina la jasmin maayo ficilkii mudaarice waa la rafcinayaa labadaa masalo ka warramay marka inuu ka hormaro nefyi iyo inuu ka hormaro lafdi abara ah, lafdi iska khabara oo aan dalab ahayn de ya dalabun bilafdi khabar baa kaasi haddii aanu ahayn waxa la samaynaya wa iska rafcinaya tusaalaad ku fahmiye walow kaana haddii uu yahay almutaqadimu kan xagga hore maray nafyan nafyi haddii uu yahay ow khabaran ama khabar uu yahay khabarka oo muhbatan la sugay ya waa khabar muhbat ah lam yujzam la jazmin maayo alficlu ficilka la jasmin maayo waa mudaariciy bacdahu ay bacda mutaqadimi kaa hormaray dabadi la jasmin maayo kaa hormaray ee a ah nafyiga ama a ah khabarka tusaalaha eeg falawalu ka hore ee a ah nafyiga nafyi baa horeeya naxwi qawlika oo dha hady w lamid a tiradid ma tatinaa tuxadithuna ma tatinaa noo iman maysid tuxadithunaa aya ka dambaysa soo ma fadina wa dhacday soo maxaa ka horeya iminka tuxadithuna ila waa ficil mudaaric sow kama horeeyo nafyi baa ka horeeya soma hadaba haddaba may musabab may ka noqon kartaa ma tatina de ma waaba nafyi soo ma mina nafyihan maxaana la doonayey an yakuna almudaaricu sababan an ilmutaqadimi de ka hore inu ka dhasho soomeen kama dhalan kara iminka marka iska rafci maxaad odhan maa tatinaa noo iman maysid tuxadithuna xaala aad noo sheekaynaysid saasaad odhanaysaa maa tatinaa noo iman maysid tuxadithuna xaala aad noo saxiix walala ee tuxadina odhan maysid oo jasmin maysid ah, tuxadina odhan mayside waa iska rafcinaysaaba wadalika tusaalahaagani haabitun wuxuu ku sugnaaday birafci tuxadinaa tuxadinaa rafcinteedu ku sugnaaday wujuban eeg wujuban ay rafcan rafca la rafciyo rafcahaasoo wujuban ay waajiban waajiba hadduu hadduu master nacti dhaco maxaynu nidhi imse qol baa ku jira saddex soomaan in la idhaahdo waa ya mubaalago iyo in la idhaahdo waa mudaaf baa go-an iyo in la idhaahdo mushtaq baa lagu awilaya iminka mushtaq baan iskaga awilay soo ma oo ismu faacil baan ku awileyde birafci tuxaadithuna ana mubtada usoo qadar wadalika tusaalahaagani multabisun wuxuu ku dheehnaaday birafci tuxaadithuna tuxaadithunaa rafcinteedu ku dheehnaaday rafcan rafca la rafciyo rafcahaasoo wujuban ay waajiban weliba waajiba waa la rafcinayaa in la rafciyaana waa waajib ha isku jasmin sheekh hadduu nafi ka hormar fadin ay dhacdo maslada si fican ma ufahamteen walaa yajuusu ma banaano laka adiga aalib yahow kuma banaana jazmuhu ay jazmu tuxadiuna tuxadiuna inaad jazmisaa kuma banaano waqad halita waxa ku khaldamay daalika arinkaa waxa ku khaldamay saaxibuljumali saaxibljumal baa ku khaldamay jumalkii tafsiirkaa maaha waa jumal naxwaa ah wey waxaana iskale azajaaji marka isagu wuxuu yidhi waa la jasminayaa markaa wuu ku khaldamay wuu ku khaldamay u leyahy sheekhu ee lama jasminaye in la rafciyaaba waajib a war intaa ma isla fahne walaa yajuusu ma adiga aalib yaho kuma banaano jazmuhu ay jazmu tuxadiunaa tuxadiunaa jazmaheedu kuma banaano waqad halida waxa ku gafay ku khaldamay fii dalika jazmaha saaxibu ljumali baa ku khaldamay waa kitaab naxwa weeyi azajaaji baana jumalka halkaa kii koowaad baan ku haynaa oo ah walow kaana lmutaqadimu nafyan intaa ka dharagna wthani ka labaad oo ah walow kaana mutaqadimu khabara muhbatan waa kan wthani ka labaad naxu anta adigu tatinaa waad noo iman anta adigu tatinaa waad noo iman tuxadiunaa xaalo aad noo sheekaynayso tatinaa imika wa maxay mana ficil mudaaric ahayn waa khabarte ma dalabba ma dalab ma mana khabar muhbat weya weli ma manfiba mayma so ma maxaa la samaynaya ficilka ka dambeya fadi way ka dhacday soo ma sheekh iska rafci tala kale meesha ma taale waaba inta wathani ka labaad naxw anta adigu taatiina waad noo iman tuxadithunaa xaalo aad noo sheekaynayso wadalika tusaalahaagani soo qadar thaabitun wuxuu ku sugnaaday birafci tuxadithunaa tuxadithunaa rafcinteedu ku sugnaaday wujuban ay rafcan rafca la rafciyo rafcahaasoo wujuban waajiban waajib ah biitifaaqi naxwiyiina naxwiyiinta iswaafaqitaankoodana waajib ku a iska taaluji biitifaaqi naxwiyiina naxwiyiinta iswaafaqitaankooda waajib ku ah marka halkaa laba masalo sheekh inoo taqriiriye labada masalo waa maxay hadduu dalab ka hor maro ficilkii mudaaricna fadi ay ka dhacdo jazana looga qasto juzima wujuban taa masle maligna walow kaana mutaqadimu nafyan aw khabaran muhbatan lam yujzam ilficlu bacdah taasina waad qaadateen maxaa la samaynaya waa la rafcinaya labada goorba waa waajib intaa masle fahni ka soco wamaa qowlulcarabi ittaqi laaha mruun ittaqi laaha mru'un facala khayran yusab calayhi biljazmi maxaa samayn waa tani ittaqa imru'un facala khayran yusab calayhi bay iska yidhahdeen ittaqaa waa maxay waa ficil maadi ya allaahana waa mafcuul sow maa imru'unna waa faacilkii imru'un ra'aasne kolba waxa dambe icraabku yaa iyo raacda haddee imraan la dhaa radi wa iska kordhigmaysa imriin hadee la dhaana iska hoos dhigmaysa waa halkay kuufiyiintu yidhahdeen waa kelmada la icraabo laba meelood baa laga icraabay yidhahdeen afartankiina waa laga icraabay yidhahdeen aakhirkiina waa laga icraabay waa madhabka kuufiya facaalana waa ficil maadi idinba waad wada aragtaan faacilkina waa imri unuun khayrana waa mafcuulkiisa yusab waa la jasmiyey maxaad ku jasmisa waa kane sawdigii imika un lahaa khabar musbadi hadduu ka horeeyo waa rafcinaya sawdigii jasmiye imika intaasu imika kaa dhaadhicinayado wuxuu yidhi wa amaa qowlulcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen itaqallaaha ilaahay ha ka cabsado imru'un ruux facala ha sameeyo huwa ruuxu khayran khayr ha sameeyo yusab waa la abaalmarin huwa ruuxa calayhi ay cala alkhayri khayr baa laga abaalmarin biljasmi jasmana ay ku yidhaahdeen fa wajhuhu jasmaha wejigiisu ana itaqallaaha itaqallaaha wa facala khayran facala khayran wain kaanaa haba ahaadaan labada ficil ficlayni laba ficil haba ahaadaan ficlaynka oo maadiyayni maadiya ficlaynka oo dhaahiruhumaa labada ficil daahirkoogu alkhabaru khabar u yahay ilaa laakin ana almuraada ujeedada bihimaa labada ficil loola jeedaa aalabu alab weeyi walmacnaa macnuhuna waxa weeyaan liyataqi laaha mru'un walyafcal khayra ma fahamsanida u fiirso ittaqa laaha imru'un facala khayran yusab caley bushi baa lagugu soo aroori waxa lagu odhani sawdigii imikuu yidhi walow kaana mutaqadimu ha nafyan aw khabaran muhbatan lam yujzam ilficlu bacda sow imaad odhan oo kan hadda la jasmiyey ficilkii mudaaric fadiina ay ka dhacday kana horeeyo khabar muhbati waxaad kaga jawaabaysaa ittaqa laaha waa horta jumla khabariya facala khayra waa jumla khabariya soo ma ha ahaatee waa khabariyatun lafdan alabiyatun macnaa lafdi ahaan waa u khabar oo aad boodila aragtaa laakiin macno ahaan bay ka yihiin dalab waxaa la mid ah sal llahu alayhi wasalam bal macneedu maxaad ka macnaysaa sal lahu maxaad tirahdaa ya ilaahay wuu ammaanay saasaa tirahdaa mise ilaahay ha ammaana tirahdaa qofaa hantiso waxaa tidhi yarxamuka allaahu bal macne adu yarxamuka allahu yarxamuka allaahu ilaahay he ah, ilaahay ha kuu naxariista weydi soo ma mayna dalab ahayn waa dalab haddaba dhan waa khabariyatun lafdan dalabiyatun wlwaalidaatu yurdicna ka waran wlwaalidaatu hooyooyinkii yurdicna ha nuujiyaan mayna khabariyatun lafdan dalabiyatun ah, macnan ahayn hadaba jumladaa ah khabariyatun lafdan lafdigii waa ka khabar sheekh laakin alabiyatun macna macno bay dalab ka tahay oo oh, itaqalah maadi haba ahaatee macneheedu waa maxay itaqallaha ilaahay ha ka cabsadaba weeyaan itaqallaha ilaahay waxa ka cabsaday ma haka laqmayn waa dalab de ilaahay ha ka cabsado imru'un ruux ha ka cabsado facala ha sameeyo ruuxaasi khayran khayr ha sameeyo yuthab waa abaalin huwa ruuxa calayhi cala alkhayri khayrkan laga abaalin intaa masl fahnay hadday meelaha masalkaasina uu kugu yimaado tusaalahaasi waana sidaa u taxliilisid wa ama qowlulcarabi carabta qowlkooda ha yidhahdeen ittaqa llaha ilaahay ha ka cabsado imru'un ruux facala ha sameeyo huwa ruuxaasi khayran khayr ha sameeyo yusab waa laga ajar siin huwa ruuxaasi calayhi khayrka biljasmi jasme ay ku yidhaahdeen qowlkaas kaga tacaluji fa wajhuhu jazmaha la jasmiyey ficilka wejigiisu ana ittaqa laaha ittaqa wa facala khayran iyo facala khayran wa in kaanaa labadoodaasi haba ahaadaan ficlayni laba ficil ficlaynka oo maadiyayni maadiya ficlaynka oo daahiruhumaa daahirkoogu alkhabaru khabaru yahay ilaa laakin ana almuraada ujeedada bihima iyaga looga jeedayo aalabu alab weeyi alab baa looga jeedaa waana khabariyatun lafdan alabiyatun macnan waana sidaa tirahde marka wlmacnaa macnuuna waxa weeyaan liyataqi laaha iminka kuma caddo liyataqi laha iminka waa mana dalab hayn dalab inuu yahay maxaa kutusinaya de wabilaami wala atalabiyatayni so imika ma soo marin liyataqi laaha ilaahay ka cabsado oo haddaa maxaa loo jasmiyey haddaa maxaa ita ytai itai waaba sax dee xarfu cila go-an miya liyataqi laaha ka cabsado imruun ruux walyafcal ha sameeyo khayran kadamba waa saxiix ta la iska jasmiyode iltiqaasaaganina kama dabadhicin walyafcal khayran khayrna ha sameeyo markaa tusaalaha saasaad u bushaytiri wakadalika ay wakainu kadalika saas oo kale ayuu ahaaday qowluhu allah qowlkiisu tacaala allah sareeye hal adulluku maydin tusiyaa calaa tijaaratin tijaaro iyo ganacsi maydin tusiyaa tijaaradaasoo tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin cadaab idinka badbaadinaysa cadaabkaasoo aliimin ay mulimin nafta xanuujiya tu'minuuna rumeeya bilaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa rumeeya wa tujaahiduuna jihaada fii sabiili llahi dar ilaahay u jihaada biamwaalikum xoolihiina ku jihaada wa anfusikum nafyihiinana ku jihaada dalikum kina ke alimaanu billahi wa rasuulihi wاljihaadu fii sabiili اllahi bamwaalikum waanfusikum ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa garanaya khayriyada fafcaluuhaa sameeya yakfir lakum allah waa idin dembi dhaafiy fafcaluha waxaynu usoo qadaranaa intaa shardiyaa ficlu shardigii waa maxay waa kuntum soo ma ya jawaab shardigii baa go-an de jawaabkan dambana waa maay waa jawaabu alabkii de waa jawaabu alabkii hadaba u fiirso iminka maxaa ka horeeya iminka waxa ka hormaray yakfir baa la jasmiyey oo maxaa loo jasmiyey ya majsuumun liwuquucihi jawaaban lialabi oo dalabo misaga sheegan tu'minuuna wa khabariyatun lafdan alabiyatun macnan bimacnaa aaminuu wajaahidu bay la macnayeen tuminuuna bimanaa aaminu bay ka dhigan tahay wa tujaahiduna bimacnaa jaahidu bay ka dhigan tahay marka mayna dalabayn marka saasa ohanaysa tuminuuna rumeey weyda marka saii walalah istifaamtaasi uma noqon karto istifaamka jawaab uma noqon karo istifaamta e, hal ah, ila muna kamid ahayn e, dalabka anwaadiis istifam mayna kamid ahayn istifaamta imika jawab uma noqon karo sababta oo waa maxay sababtu ya gufraanu dhunuubku ya kama dhasho nafsu dalaala waa abujahl ba oo la tuso rasuulku dawu ugu yeedhay muna tusin haddana maa loo dembi dhaafo meel looma dambi dhaafin markaa eh, istifaamtaasi ka dhalan maayo ila hal adulkum weeyaan waayo dalaalada iyo tusinta laystusiyo ee laysku sheego xaqa de ka dhalan maayo kufraanu dunuub in ruuxa kolka saa loo tusiyaba la dhaa dembigiisi baa la dhaafay laakiin muxuu ka dhalanaya kufraanu dunuubku aliimaanu billahi wa rasuulihi waljihaadu fi sabiili llahi biamwaalikum wa anfusikum taas ka dhalanaya wakadalika saasoo kale weeye qowluhu tacala ilahay qowlkiisa hal adulkum maydin tusiya calaa tijaaratin tijaaro tijaaradaasoo tunjiikum idinka badbaadisa min cadaabin cadaab cadaabkaasoo aliiminay mulimi nafta xanuujiya tu'minuuna rumeeya bilahi ilahay rumeeya wa rasuulihi ilahay rasuulkiisa rumeeya wa tujaahiduuna jihaada fii sabiililahi dar ilahay u jihaada biamwaalikum xoolihiina ku dirira wa anfusikum iyo nafihiina dalikum kiinaa madkuurkaa lasoo sheegay ee ah aliimaanu bilahi warasuulihi wljihaadu fii sabiili lahi biamwaalikum waanfusikum ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa garanaya khayriyada iyo inay arrintaasi idin badan tahay sidaa sameeya yakfir lakum allah waa idin dambi dhaafiye yakfir lakum allah waa idin dambi dhaafiye fajazama allah waa jazmiyey yakfir yakfir baa uu jazmiyey linahu yakfir jawaabun jawaab liannahu yakfir jawaabun jawaab inuu yahay darteed jawaabkaasoo liqowlihi ilaahay qowlkiisa usugnaaday tacaala allah sareeye uu yidhi allah tu'minuuna billahi wa tujaahiduuna halkaasi jawaab u tahay linihi likawnihi qawlka u celi likawnihi qawlka ahaantiisa ayaa lagu jasmiyey likawnihi qawlka ahaantiisa ayaa lagu jasmiyey fii macnaa aaminuu wajaahiduu u yahay qawlku qawlku waa keede tu'minuuna billahi warasuulihi watujaahidiina mana qawlkii ilaaheen qawlkaasaa macnihiisu uu yahay aaminuu oo tu'minuuna aaminuu bay ka dhigan tahay watujaahiduunana jaahiduu bay ka dhigan tahay markaa m maxay yakfir jawaab noqotay dee dalab dalb kolkaa waa maxay khabariyatu lafdan alabiyatu macna intaa waa isla faanayla tahay fajazma allah waa jasmiyey yakfir baa u jasmiyey lnahu yakfir jawaabu jawaab inuu yahay darteed jawaabkaasoo liqowlihi ilahay qowlkiisa u sugnaaday tacaala allah sareeye tu'minuuna billahi warasuuli watujaahiduuna likownihi qowlka allah ahaantiisa darteed baa loo jasmiyey fii macnaa aaminuu iyo wajaahiduu uu yahay walayse ma aha huwa yakfir iska dhe walayse ma lilstifaami istifaamka jawaab uma aha istifaamka ah hal adulukum uma aha jawaab limaada lianna gufraana dunuubi dunuubta dhaafitaankeegu laa yatasababu kama sabab mooba gufraanu dunuub can nafsi dalalati dilala dulaala dalala waa muala ma can nafsi dalala tusinta lagu tusiyay nafteeda kama dhasho gufraanu dunuub dad badan ba xaqa loogu yeedhay haddana he dalaalada iyo tusinta la tusiyay kamay dhalan in loo dambi dhaafay saxiix walala saa darteed aan yakfir jawaab umay noqon istifhaamta ah hal adulukum bal waad garan waa idraab soo ma bal yatasababu wuxuu ka sababoobmaa oo uu ka dhashaa gufraanu dunuub can iliimaani rumayn ilahay la rumeeyo waljihaad iyo jihaad buu ka dhashaa marka maxaa lagu jasmiyey yakfir liwuquucihi jawaaban lialabi soo maade almutaqadimi calayh alab baa ka hormaray waa kolka khabariyatu lafdan inshaaiyati aw alabiyat macnaa wa arrintaa masle fahne ka sooma marka walow lam yuqsad haddii aan loo qastin bilficli ficilka haddii aan looga qastin ficilka alwaaqici dhacay bacda dalabi dalabka dabadi aljazaa jaza haddii aan looga qastin imtanaca waxaa mamnuuca jazmuhu ay jazmu lficli ficilka in la jazmi yahay waa mamnuuc ya maxaa shardi ahaa ya fain saqadat ilfaa aye ya qusidaljaza baa shardi ah sooma mana shardi ahayn wuxuu ku yidhi haddaba ficilkii mudaaric ee dalabka daba dhacay maanta jasaba loogama qastin maxaa la samaynaya de imtanaca jasmuhu lama jasmin karo imtanaca he jasmuhu lama jasmin karo ila jasmuhu muxuu shardi ahaa an yakuna almudaaricu sababan can lmutaqadimi soo mahan iminka jasaba loogama qastin de kama sababmoobaya markaa soo ma saa darteed la jasminayo waa mamnuuc de saxiix walala wuxuu yidhi walow lam yuqsad haddii aan looga qastin bilficli ficilka ficilka alwaaqici dhacay bacda dalabi dalabka dabadii dhacay aljazaa jaza haddii aan looga qastin imtanaca waxa mamnuuca jasmuhu ay jasmulficli ficilka in la jismiyo waa mamnuuc ka qowli tacaala wadalika cadamulqasdigii dhe wadalika cadamulqasdigii bimacnaa iyadoon jaza looga qastin ka qowlihi tacala ilahay qowlkiisa weeyi khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum khud ka qaad nabi maxamedow min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo tuahiruhum ahiri fa tuahiruhum tuahiruhum fa tuahiruhum tuahiruhum maa qusida lafduhu fahuwa smun maa qusida lafduhu fa huwa calamun waa mubtada maanta fa tuahiruhum tuahiruhum bas ka marka dambe fa tuahiruhum tuahiruhum marfuucun waa la rafciyey biitifaaqi lquraai quraada sabcada iswaafaqidooda lagu rafciyey wain kaana haba ahaado tuahiruhum waa kaa ismigii wain kaana haba ahaado tuahiruhum masbuuqan mid lagala horumaray bialabi dalab mid lagala horumaray haba ahaadee haddana waa la rafciyey wa huwa dalabkaa lagala hormaray khudweeyi likawnihi tuahiruhum ahaantiisaa loo rafciyey iska tacaluji laysa aanuu ahayn tuahiruhum maqsuudan bihi mid loola jeedo macnaa in ta'khud minhum haddii aad ka qaado sadaqatan sadaqa hadii aad ka qaado tuahirhum ahirtee ah, tuahirhum dahirtee sadaqadaasi ya wa inamaa urida waxaa loola jeedaa khud ka qaad min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo mutahiratan dahiraysa hadaba fa tuahiruhum tuahiruhum sifatun sifo weeyi sifadaasoo lisadaqatan sadaqatan usugnaatay ya u fiirsa sheekh dalabkii maanta uu ku horeeya ha ka horeeya e ficilkaa dalabka daba dhacay jaze loogama qastin maadaama oo aan jaze looga qastin ya oo ficilki aanu ka sababmaynonu ka dhalana ficilkaa mutala dalabkaa ah hore waxaa mamnuuc noqonaysa in la jazmiyo aayad qur'aan aan keenay oo oh, khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum maanta khud waa dalab maxaa ka daba maray tuahiruhum baa ka dambaysa oo ficil mudaarica fadina way dhacday haddaba tuahiruhum jaze loogama qastayo sababta aan looga qasdin waxa weeyaan tuahiruhum waa sifo ay sadaqadu leedahay sifo sadaqadu ay leedahay weeyaan oo sadaqada laga qaadayo tilmaanteeda ayaa ah, ayay ayaa ka ayay ka tahay inay wax tahirayso de wax tahirayso ee macnuhu ma aha ka qaad sadaqo khud min amwaalihim in ta'khudhum haddii aad ka qaado minhum iyaga sadaqata sadaqo tudahiruhum tahirtee maaha ya oo jaze loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa ka qaad sadaqo tilmaanteeda iyo sifaadkeega uu kamid yahay atadhiirte maslan markaa saa darteed maadaama oo aan jaze looga qasdin maxaa mamnuuca in la rafciya mamnuuca waxaan ujeeda in la jasmiya mamnuuca maxaana meesha imanaya in la rafciyo in la rafciyo in la jasmiya ma banaan waayo quraada toddobada ah ayaa saas ku waafaqay wuxuu yidhi walow lam yuqsad haddii aan loo qasdin bilficli ficilkii haddii aan looga qasdin ficilka alwaaqici dhacay bacda alabi dalabka dabadii aljazaa jaza haddii aan looga qastin imtanaca waxa mamnuuca jasmuhu ficilka in la jasmiyaa mamnuuca wadalika cadamulqasdigaasi ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyi khud ka qaad min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo tudaahiruhum dahiraysa eeg waa sadaqada sifadeeda ila tudahirhum waa sife ya fa tudaahiruhum tudaahiruhum waa la rafciyey biitifaaqi quraai quraada iswaafaqideeda lagu rafciyey wa in kaana haba ahaada tuahiruhum eeg masbuuqan mid lagala hormaray bialabi alab mid lagala hormaray haba ahaadee waxaa lagu rafciyey biitifaaqi qura wa huwa alab kaa ka hormaray khud khud weeyi weli wuu socota likownihi tuahiruhum ahaanteedaa loo rafciyey laysa aanu ahayn tuahiruhum maqsuudan bihi mid looga jeedo macnaa in ta'khud haddii aad ka qaado minhum iyaga hadii aad ka qaado sadaqatan sadaqa hadii aad ka qaado tuahirhum dahirtee ah, tuahirhum waa jasmi markaa de tuahirhum dahirtee saa loogama jeedo wainamaa urida waxaa loola jeedaa khud ka qaad min amwaalihim xoolahooga sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo mutahiratan wax tahiraysa fatutahiruhum tuahiruhum sifatun sifo weeyi sifadaasoo lisadaqatin mise sadaqatan bu qoraya aniga lisadatin bu aniga qoraya fatudahiruhum tudahiruhum sifatun sifa weeyi lisadaqatin sifadaasoo lisadaqatin sadaqatin usugnaatay waa sadaqatin sifa ay leedahay weeyaan sadaqada laga qaadayo tilmaamaheegaa tadhiiru kamid yahay inay wax tahirto waayahay markaa lisadaqatin haduu yidhaahdo waa saxo dee laamku ii jiray aniga hadduu idinka lisadaqatan idin yidhaahdana de waa xikaayo oo aayaddu say u xaragaysan tahay marka hore khud min amwaalihim sadaqatan qaacidaduna maxay tahay sawn lxarakati wlaa min atacasuf waa qaacido waa inaad xifdidaan sawn lxarakati wlaa min atacasuf xarakada marka hore aad ku ogaatay in loo ilaaliyaa ka mudan in la qarta jeexo eega sadaqati waa iska qarta jeexda marka maxaa munaasab aba sadaqatan taa inaga qoraya fiicanba ya sawn lxarakati wlaa min atacasufi xarakada in la ilaaliyo ayaa ka haboon in la qarta jeexo waka walow quria hadii la akriyo biljasmi jasma hadii la akriyo u fiirseeg walow quria hadii la akriyo biljasmi jasma hadii la akriyo calaa macna aljazaai jaza macnihiina lagu jasmiyo lam yamtanic mamnuuc ma aha jasmahaasi fi lqiyaasi qiyaaska naxwiga eeg fi lqiyaasi qiyaaska anaxwiy qiyaaska naxwiga mamnuuc kuma oo eega qira'a ahaan lahayd in la idhaahdo hud min amwaalihim sadaqatan tuahirhom sabcadu maan akrine dee sax bay yar noqon lahayd ya ile dalab baa ka horeeye muna dalab ka horreeye sax bay noqon lahayd laakina alqiraa'ata sunnatun mutabacatun qiraa'adu aayaruna iskama akhriyaye waa sunna mutabaca saxiix walala qiyaas naxwi markaa ma shaqaynaya dee soo ma maxaa laakina alqiraa'ata sunnatun mutabacatun saas baad kaga jawaabi kamaa quri'a sidaa loo akriyey qawluhu tacaala ilaahay qowlkiisa fahabli min ladunka waliyan yarithuni iyo yarithni iyaga waa qira'a ku soo aroortay iyada marka laakin tutahir iyada qira'a kumay soo aroorin maadaama ayna kusoo aroorin rafcaasuna ay kusoo aroortay sideedaasa lagu daynaya marka saxiix wala la ila qiraa'ada mutabaco la raacaya qiyaas naxwiga halkaas ku fadhiisanaya marka ya naxwana qanaasianaan odhan kaa socon mayso qira'a kusoo aroorin baan jirin baa lagu odhanaya markaa de soo ma laakiin aayaddan o kale iyada waa sax u fiirso kamaa quri'a sida loo akriyay qawluhu ilahay qawlkiisa tacaala allah sareeye fahablii soo nabiisa keliya maan fahab fahablii allow ii hibe min ladunka agtaada waliyan ilaahayow ilmo iiga hibe ilmahaasoo yarisuni idhaxla birafci rafcana lagu akriyo ala jacli yariuni alaa jacli yariuni yariuni ka yeelideedana lagu rafciyo sifatan sifa laga yeelo sifadaasoo liwaliyan waliyan usugnaatay imiguu hagaajiyey liwaliyan soma odhan idinkana sawn lxarakati wlaa min atacaasufi liweliyin ma odhan markaa de waka wa biljazmi wuxuu ku yidhi birafci rafca lagu akriyo calaa jacli yariuni yariuni in laga yeelo lagu rafciyo sifatan sifa in laga yeelo sifadaasoo liweliyan weliyan usugnaatay markaa yariuni waad iska rafcin karta yariuni waad rafcin karta waa qira maxaanad ka dhigaysaa weliyan baad uga dhigaysaa sifo wabiljami jazme in lagu rafciyo wabiljazmi jazme in lagu akriyo dhe wabiljazmi jazme in lagu akriyo calaa jaclihi yarithunii ka yeelideedana lagu jazmiyo jazaan jaze looga yeelo lilamri amarka sow hab kama horayso ya habta ka horaysa ayaa looga dhigayaa he jaze kadibna waa la iska jisminaya markaana markaana he waa la iska jismi maxay noqonaysaa marka yarithni maxay noqon marka fahab lii min ladunka waliya inta habnii waliya yarini idhaxle baad ohanaysaa marka yarini idhaxleede marka waxay noqonaysaa jazay noqonaysaa marka markaa aayaddan iyada labadiiba way kusoo arooreen ya fahablii min ladunka waliya yarini rafcana way kusoo aroortay quraadu way akriyeen jazmana way akriyeen marka iyada labad waa ku banaan laakin aayadda hore sababtayna ugu banaanayn laguma akrin iyada waa intaa macnu war misle ka soco kamaa quriya sia loo akriyo qawluhu ilahi qowlkiisa tacaala allaa sareeye fahabli min ladunka waliyan yariuni birafci rafcana lagu akhriyey dhe calaa jacli yariuni yariuni ka yeelideedana lagu rafciyo sifatan sifo laga yeelo sifadaasoo liwaliyan waliyan usugnaatay wa biljasmi jasme lagu akriyo u fiirso calaa jaclihi yariuni ka yeelideedana lagu jasmiyo waad ila socotin maha jazaan jaza laga yeelo lilamri a looga multabisun wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi qawlika qowlkaaga khilaafyaga ayuu ku dheehnaaday atiraadi i'tini ila kaalay birajulin nin ila kaalay rajulka oo yuxibu jecel huwa rajulku allaha ilaahay jecel warasuulahu iyo ilaahay rasuulkiisa fainahu yuxibu iska dhe fainahu yuxibu laa yajuusu ma banaana fiihi yuxibu aljasmu jasma kuma banaana ya maxaa dhacayna ugu banaanayn liannaka adigu la turiidu uma jeedid ana maxabata rajuli ninka jacaylkiisa lilaahi ilaahay u jecel yahay wa rasuulihi iyo rasuulkiisa uu jecel yahay musababatun mid ka dhalanaysa inay tahay an can lityaani la imaatinka bihi rajulka lala yimaado ya waxaa khilaafsan buu kuleeya aayaddan qur siday ku timiday tusaalaha aad tidhaahdid i'tinii birajulin yuxibu allaha wa rasuulah maselkaasi wuu khilaafsan yahay oo kuma banaano yuxibu jisma kuma banaano keliya maxaa ku banaan ya in la rafciyo in la rafciyaay ayaa banaan ya in la nasbiyaana way banaanaan kartaa soo ma markaa wuxuu noqon de haddee waxaan ka horeeya alabka dalabkani waxaanu ka horeeya haduu yahay nakiro haduu yahay dee waa laga sifayn sida imika oo kale hadduu macrifo yahayna de waa laga xaalayn waa laga xaalayni jumlo karena waa lagu cadfi karaa haye haddaba u fiirso yuxibullaaha maxaad u jasmin weydey waxaad u jasmin weydey adigu marka horeed sidan leedahayba ugama jeedid ila kaalay nin he nin he ya kolkaad leedahay nin ilaah iyo rasuulkiisa jecli ken ugama jeedid imaatinka aad la imanaysid ayay ka dhalanaysaa inuu ilahiy rasuulkiisa markaa jeclaado saxiix ee waxaad uga jeedaa marka horeba ii soo dayday oo ii raadce nin tilmaantaa le shardiganuna muxuu ahaa an yakuna mudaaric musababan can talab soo maa ya kolkaa ugama jeedid nin ii ken ya kolkaad la timaadid ay dhalato maxabada uu jecel yahay ilahiy rasuulkiisa ee maxaad u jeedaa nin maxabada ilaahay iyo maxabada rasuulku marka horeba he ya ku sifaysnaade ii ken baad ujeedaa markaa de ma noqonaysa soo ma ila shardiganuna muxuu ahaa ya lana صixaة اljazmi taktadii an yakuna saabiqu sababan dee tiina may noqon soo ma saa darteed lamid maaha aayadda o waad rafcinaysaa unta isaga ma fahamteen mise waba waxbaa ka qasan waa fudud yahay la taasha wdalika tusaalahaagani multabisun wuxuu ku dhaanaaday bikhilaafi qawlika qowlkaaga khilaafkiisa itinii ila kaalay birajulinin rajulkaoo yuxib llaha ilaahay jecel wa rasuulahu iyo rasuulkiisa fainahu yuxibu laa yajuusu ma banaana fiihi yuxibu aljasmu jasma kuma banaana ee halkan aad ku fahmiyey liannaka adigu laa turiidu uma jeedid ana maxabata rajuli ninka jacaylkiisa lilahi warasuuli alle iyo rasuulu jecel yahay musababatun maxabadaasi mid ka dhalanaysa inay tahay can ilityaani laymaatikan bihi isaga lala yimaado imaatinka lala yimaado inay ka dhalato looma jeedo waxa looga jeeda nin tilmaanta kolka horeba ku tilmaanaa i ken hadda maad fahanteen kamaa turiidu si aad uga jeedid fii qawlika odhaahdaada itinii ilka itinii ikaalay ukrimkaan ku karaameeye itinii ikaalay ukrimkaan ku karaameeye biljasmi baad iyada ku odhanaysa sababto waa maxay ikraamku muxuu ka dhalanayaa imaatinka de markaa tan way khilaafsantah iyada soo maade laakin maxabadu kama dhalanayso la imaatinka lala imanayo wa saas ufahamtaan kamaa turiidu si aad ula jeeda fii qawlia odhaahdaada itinii kaale imkaan ku karaameeya biljazmina aad ku tidhaahdo qowlka iskaga taxaluji liana alikraama ikraamku musababun mid ka dhalanaya weeyi can ilityaani imaatinka laftiisu ka dhalanaya wainamaa aragta waxaad ula jeedaa itinii iila kaalay waa kan noosii adeeyeyba birajulin nin iila kaalay rajulka oo mawsuufin ku tilmaaman bi haadihi tan ku tilmaaman tan asifati ee sifadee maxabadaade nin maxabada marka horeba ku sinfaysan isoo raadi baad ohanaysa ee ma aha nin maxabadiisu ay ka dhalanayso aad la timaadid iisoo raadi waclam anahu laa yajuuzu ljasmu fi jawaabi nahyi wallahu aclam